alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعalى ali muxamed almanduubu axkaamta takliifiga ahi waxa weeye waa shan qaybood sidaynu soo aragnay marka alwaajib ayaynu soo maray qaybta labaad ee maanta aynu gelaynaa waa almanduub waa kii la sunneeyey almandub lugatan ismu mafcuulin min annadbi almanduub lugada gudaheeda waa magac mafcuul mafcuul weeye oo min annadbi nadbi laga soo ishtiqaaqay ama ha la yidhaahdo yacni toos baa looga soo ishtiqaaqay ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo biwaasitati alficli baa laga soo ishtiqaaqaye kollayba masdaruun buu ishtiqaaqu u noqonayaa sida saxiixa wa huwa nadibigu adducaa'u ila alficli waa yeedhista samayn wax la sameeyo cid loogu yeedho ayaa nadibbi la yidhaahdaa waxaynay qaarkood ka tilmaamaan ficil oo dhan in wax loogu yeedho ama cid loogu yeedho inaan nadbi la odhan ee arrinka muhimka ah marka laysugu yeedhaa la yidhaahdaa nadbi oo usuuliyiinta qaar waxay cabbirayaan an nadbu adducaa'u liamrin muhimmin nadbi waxaa la yidhaahdaa yeedhista arrin muhima laysugu yeedho ayaa la yidhaahdaa kamaa qaala ashaaciru siduu gabyaagi yidhi waa ninkii lo odhan jiray qurayط ibnu unayf alcambari lo odhan jiray laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi الnaa'ibaati calى ma qaala burhaana qoluu ammaanaya markaasuu wuxuu idhi laa yas'aluuna akhaahum weyddiin maayaan walaalkood weyddiin maayaan xiina yandubuhum markuu u yeedhaayo fi naa'ibaati waxyaalaha soo darriyey e, gudahooda uu yeedhaayo e, calaa maa qaala burhaana wuxuu yidhi yacni markaa burhaan bimacnaa deliil u weydiin maayaan waa hadduu yidhaahdo kaca yacni oo dagaal uugu yeedhaayo war maxaad markaysagaa dagaalka noogu yeedhaysaa ama maxaannu u samaynaynaa odhan maayaane amarkii bay hor ka qaadanayaan buu yidhi qoluu ammaanaya marka nadbigaasi waa yeedhis loogu yeedhaayo cid dagaal loogu yeedhaayo kale wey macnihii luqawiga ahaabay ku timi marka nadbi wakhtiyada qaarkood in masderka la cabirana waa dhacdaayoo facli mafcuul looga jeedoo la yidhaahdo ficilkaa ama arrinkaasi waa nadbi bimacnaa waa manduubun ilayhi waa mid laysugu yeedhaayo waa laysugu yeedhaya wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna maa yusaabu faaciluhu waa ka la ajar siiyo ka sameeya walaa yucaaqabu aan la ciqaabaynin taarikuuka ka tagana aan la ciqaabaynin ayaa la yidhaahdaa manduub la yidhaahdaa imtisaal in lagu dari lahaa aad bay u fiican tahay maa yuthaabu faaciluhu imtisaalan la yidhaahdo waa ka la ajar siiyo ama la sawaabiyo faaciluhu ka sameeya imtisaalan ay limtisaalin yacni amar qaadasho uu amarka qaadanayo oo niyo uu isleeyahay amarkaa sharciga ah fuli oo liajli illaah uu u fulinayo ayaa la sawaabinaya la ajar siinaya ka sameeya walaa yucaaqabu lana ciqaabi maayo taarikuu ka tagana la ciqaabi maayo wayatlubuhu waa dalbayaa waa doonayaa ashaaricu shaaricu wuxuu dalbayaa talaban ghayra jaazimin doonis yacni aan go'naynoo qaatic ahayn ee aqbali karaysa in laga taguu dalbaya oo sameeya sidaa marka la yidhaahdo in laga tagana waa aqbali karaa oo ilaaba ilaa ha ka tegina lama odhan waxay mashaayikhdu tilmaamayaan raximana allah wa iyaahum manduub in la yidhaahdo ka la ajar siiyo ka sameeya oo imtisaal daraaddii u sameeya ka sameeyo waxaa soo gelayaa yani anwaacdii ruuxa waxa ka xasilayay oo dhan baa soo gelaya waa wixii qofka ka soo fulayey ha ahaado ficilkii jawaarixda ka dhacayy ama ha ahaado odhaahyadii uu odhanayey ama ha ahaado niyadii uu niyeynayey ya qalbi ha ka dhaco ama af ha ka dhaco ama jawaarixda ha ka dhaco yacni nooc kastaaba waa soo geliyey wax kasta oo qofka ka soo fulaa ficil hadda looga jeedaa loogama jeedo aqwaashii inaynay soo gudagelin ee hadda faaciluhu markuu sheegaayo odhaahyadii la sunneeyey sida adkaarta qaarkood in la yidhaahdo oo kale waxay markaa noqonaysaa ficligii bay hadda soo gelaysa macno caama hadda ficilka looga jeeda lama ciqaabayo taarikuhu waxaa loo jeedaa tegista uu ka tegey keliya lagu ciqaabi maayo haddii uu haddii uu markaa sunnadii istikfaafo ya ama yani sunnadii uu fudaydsado ama uu ixtiqaaro waxa markaa lagu ciqaabaya ma aha tegista uu ka tegaye waa istikfaafka ama ixtiqaarka u xaqiray laakiin tegista shay sunnaa uu ka tago uuna wahsi iyo cajsi uga tegaya taxqiiran aanu uga tegin yacni dee dhebi kuma sugnaa hadduu taxqiir uga tago ama nacaybuu necab yahay uga tago markaa de waciid baa soo gelaya faman ragiba can sunnatii falaysa minii haddii raqbo lagu sameeyo raghbatun can isunna oo sunnadii layska naco dee waxay noqonaysaa shay madmuuma bay noqonaysaa shay madmuuma oo waciid ku soo arooray noqonaysaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii laakiin hadduu wahsi iyo cajsi uga tago yacni dhibi ma saara haddii la yidhaahdo maa yusaabu faaciluhu imtisaalan walaa yucaaqabu taarikuhu sawta imaam axmed la weydiiyey ruuxa ka tegey witriga oo caadaystay inuu salaada witriga ka tago aanu weligiiba tukan oo imaam axmed uu yidhi daaka rajulun suu kaasi waa nin xun marka haddaad tidhaahdeen la ciqaabi maayo qofka ka taga ama la dhaleecayn maayo culammada qaar waxay ka cabbiraan walaa yudammu taarikuhu lama dhaleecaynaayo ka ka tegey soo sowkaa imaam axmed yidhi ninka caadaystay inuu salaadda witriga ka tagaa waa nin xun culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen shahaadadiisaba la aqbali maayo marka lama dhaleecaynayo lamana ciqaabayo ka ka taga iyo in la yidhaahdo shahaadadiisa la aqbali maayo nin xun baana lagu sheegayaa say isu qabanaysaa culamada qaar waxay ku tawjiihiyeen ruuxaas daa'imay inuu sunnadii ka tago oo aanu marnaba tukan dee ka noocaasa waxaa dhici karta istikfaafkii ama taxqiirkii inuu yimaado markaa sababta loo dhaleecaynaya waa taas weeyi waa taas weeyi waata kale sunnadu waxay difaac u tahay faralka faralka nuqsaanta ku dhacdana way kabaysaa waxaana dhici karta sunnadii hadduu wada dayacay inuu faralka wax ka midana dayacay marka maadaamay sidaas tahay oo yani eh, sunnihii uu ilaalin waayey oo ka wada tegey noocii sunnaha ugu adkaa ee sunnayaashii kale inuu ka tegeyna waa awle faralka inuu dayacana halis buu u yahay marka demmigani yacni waxa weeye waa midaan daatadiisa u dhacaynin ee wax kale daraaddeed baa loo dhaleecaynaya oo ka sii dhalanaya culammada qaar baa sidaa u tawjiihiyey oo labadaa tawjiiha aynu sheegnay qaarkoodba ay mid sheegeen wayطlubhu الshaaricu طalban hayra jaazimin laba tacriif oo kala duwanoo midna xukunkii ku saabsan midna daatadii manduubka ku saabsan ayay mashaayikhdu israaciyeen kaa hore wuxuu ahaa waa tacriifu اlmanduubi biaxkaamihi اlmutaratibati calayhi axkaamtiisa ka tartiibsamaysaa marka hore lagu tacriifiyey markii dambena daatadii manduubka ayuu markaa tacriifiyeen mashaayikhdu shaaricu hadduu dalbo oo shayga doono in la sameeyo oo lala yimaado ama la yidhaahdo dalabkaasina uu yahay dalab aan qaatic ahayn oo jaazim ahayn oo aan go'nayn ee uu yahay dalab aqbali kara in laga tago wuxuu noqonayaa manduub buu noqonaya oo waajibkii muxuu kaga duwan yahay jaazim iyo hayri jaazim bay ku kala duwan yihin oo waajibkii wuxuu noqonayaa tacriifka inta dambe keliya marka lagu tacriifinayo yani markaa wayaطlubhu shaaricu ama maa طalabahu shaaricu طalaban jaaziman kaasi waa waajibkii طalaban hayra jaaziminna waa manduubkii weeye waa sunnihii hayra jaazimna waxaa looga jeedaa wuxuu aqbali karaa in laga tago ilaaba ilaa ha ka tegina samee ma aha ee cibaaradu waxay aqbali kartaa in laga tago ayay aqbali kartaa oo inaanu jaazim ahayn maxaa laga garanaya maxaa laga qaadanaya inaanu jaazim ahayn maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa deliil kaleo amarkan ka leexinaya waajibnimadii ayaa la hayaa ama marka markaysagaa ku lamaan amarka laftiisa oo sheegaysaa in laga tegi karo sida xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam salluu qabla almaqhribi salluu qabla almaghribi qaala fi ahaalisati liman shaa'a yacnii liman shaa'ada laga daba keenay waxay caddaynaysaa in waxa weeye aanay waajib ahayn taasay caddaynaysa daliil kale oo ka sarfinaya in la hayo yani awtiru faina allaha yuxibu lwitra witrigu inaanu waajib ahayn waxa ku tusinaya nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegay salaadaha waajibkii habeenkiiyo maalinta gudahooda inay shan salaadood yihiin faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhi hamsa salawaatin fi اlyowmi wاlleyla habeenkiiyo maalintii shan salaadood salaadoodunbaa faralah asal ahaan salaad kale oo lixaad oo faral ah ama waajib ahi ma jirto saas aawadeed ninkii weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam oo waxyaalaha markaa uu ilaahay la soo diray wuxuu u sheegay yanii inuu islaamnimada la soo diray markuu waxa weeye tawxiidkiiyo shahaadateynka markuu u sheegay dabadeed waxa markaa uu sheegay shan salaadood in la faral yeelay hal calaya hayruha qaala laa ilaa an tatawac inaad sunnaysato mooyaane salaad kaleoo kugu faraloo ku saaran habeenkiiyo maalinta gudahooda ma jirto markaa dalab aan jaazim ahayn ayaa sharcigu dalbaya wa huwa markaa manduubku muraadifun lisunnati wاlmustaxabi wاtaطawuci manduubku waa mid fangashan oo la macno ah ama ku macno dhow sunnaha oo haddii la yidhahdo waa sunne iyo waa manduub isla macnaa loo jeedaa halkaa weliba aan baraarujiyee sunne macnayaal kala duwan baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa assunna in loo jeedo dariiqadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo dhan oo waajibaadkii iyo sunnayaashii yacni mid weliba ay soo gelayaan mar macnaha caamkaa laga tilmaamaa sunnatu rasuuli sala allahu alayh wasalam mar waxaa loo isticmaalaa sunnada in looga jeedo yani muqaabilu lkitaab oo alkitaabu wasunna marka dariiqadii rasuulkay noqonaysa waa isla macne labada tacbiir aynu ka cabiro mar labaad sunno waxaa loo isticmaalaa muqaabil albidca bidca muqaabilkeeda oo sunno iyo bidco muqaabil bay marna isu yihiin ahlusunnati iyo ahlulbidcati oo muqaabilulbidca marna loo isticmaalaa marna sunno waxaa loo isticmaalaa muqaabilulwaajib waajibku muqaabilu yahoo uu ka hor jeedaa ya oo bimacnaa qadar mucayanay iskaga horjeedaan jeedaan iyo hayru jaazimnimada laakiin sida kale waa isku waafaqsan yihiinoo mid waliba waa dalab ficil la dalbaayo markaa muqaabil marka la leeyahay qadarkaa qaydkaa inay mutaqaabilaan yihiin ayaa laga tilmaamaya marka hadda macnahaa dambaa loo jeedaa oo waa muqaabilulwaajib baa sunno laga wadaa wa huwa muraadifun lisunnati walmustaxabbi kii la jeclaystay ayuu muraadif la yahay yani waxaa loo jeedaa istaxabbahu sharcu sharcigaa istixbaabaa loo jeedaa oo ku tiriyey inuu markaa yahay shay wanaagsan oo maxbuub ah fi sharci wataawuci taawucana muraadif buu la yahay taawucu nusuusta waa ku soo arooro aayaddii suuratulbaqarana waa ku yimi taawuco xadiiskii haddeer aynu sheegaynina waa ku yimi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman taawwaca khayran marka waman taawwaca khayran taawucaasi waa kii waxa weeye marka ahaa yani sunnaha ahaa oo khayr sunnanimo loo samaynaayo ayaa markaa waxa weeye tatawuc loo isticmaala laa ilaa an tatawacna waa ka mid waxaa kale oo markaa la macno ah naafila ayaa la macno ah naafila iyo masnuun haddii la yidhaahdana waa la mid fadiilo iyo raqiibo iyo afdal yacni marka ashyaada noocaasana fuqahada qaarkood waa ka cabiraan inkastoo bacdigood ay kala yacni saaraan oo sunnadii maadaamay qaybo u qaybsanto magacyo kala duwan ay u kala dhigeen oo ay yidhaahdeen wixii sharcigu booriyey raqiibo dheh wuxuu daa'imay waxaad markaysaga yani magacyada ay u kala gaar yeeleen yani fuqahada qaarkood sida maalikiyadoo kale laakiin calaa kulli xaal magacyada loo kala gaar yeelayaa yani waa arrin istilaaxiya oo culammada qaarkood u istilaaxeen ee arrin markaa nusuusta ku soo arooray ma aha arrin ay culammadu isla ogol yihiinna ma aha sunnadii in loo qaybinayo mid mu'akadaa ah iyo midaan mu'akada ahayn way jirtaa mid cayni iyo mid kifaa'iya in loo qaybiyaana way jirtaa waatuu tuu odhanaayo saaxibu zubad uu odhanaayo wa minhum masnuunun cala alkifaayati kalbad'i biasalaami min jamaacati wuxuu yidhi yacni waxaa ka mida kii la sunneeyey waxaa ka mid a masnuunun cala alkifaayati mid markaa waxa weeye sunno kifaa'iya ka mida sunno aan cayni ahayne kifaa'iha kalbad'i bisalaami min jamaacati sida waxa weeye salaamtii inay bilaabaan oo kale oo koox baa wada socota kooxdii bay cid kulmeen kooxdaa ruux ka midi inuu salaamtii bilaabaa waa sunno kifaa'iya weeyi waa sunne kifaa'iya hadduu mid ku kaco kuwii kale waa ka dhacay yacni saas weyi jamacii wada ee faraha badnaa mid waliba inuu yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum oo iyagoo jamac badana mid waliba salaamtii isaguna tuuro deeta ta noocaasi yani waxa weeye sunnada mid ku soo aroortay maaha marka culammadu waxay yidhaaheen waa sunno kifaa'iya weeyaan bilowgaa salaamta la bilaabayo oo jamacaas ka dhacaysa sunnadii mid mu'akada abaa ah baa ka mida witrigaa ka mida rawaatibtaa ka mida waa sunan mu'akada ah weey oo la adkeey sunan aan mu'akada ahayna yaduna waa macruufa waa la garanayaa oo sunnadaa maqhribka ka horraysoo kale waa sunno aan mu'akada ahayn saas aawadeed baa raawigu uu yidhi karaahiyata an yattakhidahu nnaasu sunnatan waxaa loo jeedaa mu'akado si aynay uga dhigan oo macno gaara ayuu markaa sunnada uga jeedaa sunnadii waxaa kale oo jirtaa mid mutlaqa ah iyo mid aan markaa muqayado oho aan mutlaqa ahayn naafilo iska mutlaqaa jirta oo naafilada muطlaqi waa maxay awqaaddii nahyiga wakhti aan ahayn ayaa ruuxii salaad sunno oo muطlaqu iska fara iskala imanaya asalaatu khayru mawduucin faman shaaa falyastakfir waman shaaa falyastaqila salaaddu wax la dhigay waa waxa ugu khayrka badan markaa kii doonaa inuu yaraystaa ha yaraysto kii doona inuu farabadsadaana ha farabadsado xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam culammada qaarkoodna ay quweeyeen oo sheikh albaanina ka mid yahay culammada quweysay ee xoojisay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa kii doonaa salaaddii ha farabadsado kii doonaana ha yaraysto salaada la badsanayo maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa yacni sunno aan markaa waxa weeye sunnooyinkii soo arooray ee tiro cayiman loo xadiday ama u soo aroortoo nebigu u sameeyey aan ahayn ayuu qofku wuxuu doonayaa inuu salaad sunnayaaloo badan iska tukado naafilo mutlaqaa la yidhahdaa ee magac gaara ma leh rawaatibtii markuu tukaday ayuu bayna aduhri waalcasri wuxuu doonayaa inuu sunnayaal iska sameeyo oo iskala yimaado oo sunnayaashii iska farabadsado waa naafilo mutlaqa ama bayna almaqhrib waalcishaa ayuu sunnadii maqhribka ka dambaysay markuu la yimi ayuu sunnayaal la imanayaa iska naafilo mutlaqa ah hadde mid muxadada oo markaisagaa wakhti mucayana dadka qaarkood u dhigteen inuu la yimaado oo u yidhaaha naafilo mutlaqaan la imanayaa ma suuragal aha ya yani waxa weeye oo uu yidhaahdo yani eh, habeen yani markaa ka mida bil mucayana oo dadka qaar ay caadaysteen bayna almaqrib waalcishaa intaasoo ragcadood oo sunnaa in la tukado oo wakhtigaa ay ku qaydeen oo ku xadideen ya taasoo kale inuu markaa ku beego oo uu dabeed markaa yidhaha naafilada mutlaqaa miyaan la ogolayn tan noocaasa uma deliishan karo waayo tani waa mid wakhti lagu xadiday taxdiidkaa wakhtiga lagu xadidaye aan nebiga ka soo aroorin ayaa markaa khalad noqonaya ayaa qalad noqonaya marka naafilada muطlaqi waa inaan wakhti muxadada markaysaga aynay lahayn oo lagu qayday haddii wakhti lagu qayday ay markaa yeelato iyadu naafiladii mutlaqa ahayd way ka baxday oo wakhtigeedaa loo ilaalinayo naafiladii mutlaqa ahayd way ka baxday salaat rakhaa'ib salaad la yidhaahdo bay dadka qaarkood la yimaadeen waxaan filayaa habeen rajab ka mida in salaaddaa la tukado salaat rakhaa'ib bayna almaqrib waalcishaa baana la habeen mucayana inay ku xadaysan tahay tan noocaasoo kale culammada qaarkood waa ka hadleen oo waa radiyeen oo waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa bidco waxay bidco u noqotay taxdiidka tiro cayiman iyo habeen cayiman oo gaara lagu qayday oo loo cayimay taasay markaa u noqotay mamnuuc laakiin habeenku hadduu habeennada kale la mid ahaan lahaa oo aan habeenkan gaarka ah salaaddaa loogu dadaali lahayn ya ee waxa weeye naafilo iska mutlaqa ay ahaan lahayd oo habeen gaara aan ku xadidnayn iyo bil gaara yani iyadu waxay soo geli lahayd naafiladii mutlaqa ahayd bay soo geli lahayd laakiin maadaama taqyiid yani cadad iyo tiro la xadaynaayo habeen gaara oo bil gaara ka midana lagu gaar yeelayo wakhti mucayanana lagu gaar yeelaayo oo bayna almaqrib walcishaa oo habeenkaa ka mid ah. habeenkaasina bishaa ku jiro de waxay noqotay culammadu inay yidhaahdeen waa min qabiili lbidac yacni nooca bidacay guda gelaysa kutubtii hore culamadu ay kaga warrameen bidaca ayay markaysagaa ku tilmaameen in arrinka noocaasi khalad iyaho aanu saxahayn yani abushaama iyo yani waxa weeye turtuushi kitaabkiisa alxawaadis walbidac iyo yani markaa kutubihii hore ee bidaca laga qoray yani u raajac marka naafiladii mid mulaqa iyo mid aan mulaqa ahayn iyadana waa u qaybsantaa sunnada kifaa'iga waxaa soo gelaya haddii adaanka iyo iqaamada la yidhaahdo waa sunne khilaaf baa ku jiri sunnadiisu wuxuu noqonayaa sunna kifaa'iya oo ahlulmasjidkii jamaacada la imanayey ayaa nisbadooda kifaayi u yahay waa marka ra'yigaa lagu socdo ila qowl aqwaasha ka mida wax waa lagu tusaalayn karaa oo madaahibta qaarkood sida shaaficiyadoo kale adaankiiyo iqaamada waxay u qabaan yacni inay tahay sunne culamada qaar waa waajib bay leeyihin sunnadaas waxay leeyihin waa sunna kifaa'iya ahluljamaacaha mid ka midii inuu markaa addimo qiimana waa sunne laakiin hadduu mid addimo dee mid kale waa addimayaa oo anigu maan addiminay isagaa addimay oo jamaaco ay wada tukanayaan ma suuragal aha saas aawadeed bilaadka qaarkood yacnii adaanka jamaacigee la soo darisiiyey yacni laba qof hal mar keliya beledkeenna wax laga yaqaana maaha laakiin beledada qaarkood sida suuriya iyo meelaha qaarkood waa laga sameeyey siday culammada qaarkood soo naqliyeen ka shaykh alalbani wahayrih oo yacni markaa laba ruux ayaa hal mar wada addimayo adaanka isla eeganaya allaahu akbar allaahu akbar ama allaahu akbar allaahu akbar waa isla eeganaya qaar baa waxay dooneen inay u daliishadaan fa yani wa waaqiima riwaayada ku soo aroorta waxaa loo jeedaa midkiini ha addimo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalamee camaligaana caddaynaysa laakiin jamaaco in lagu addimo jamac keliya dad wada tukanaya ruux keliya wax ka badan inay addimo oo uu qiimo dee mid sunnada ku sugan maahay waa khilaafu sunna mashaayikhdu waxay yidhaahdeen wa madhabu ljumhuuri culammada badankooda madhabtoodu anna almanduuba ma'muurun bihi ka la sunneeyey waa mid amray wey wa min adilatihim daliiladooday ka mid ahaatay qowluhu tacaala hadalkiisu allah uu yidhi ina allaha ya'muru biاlcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba ilaahay wuxuu amrayaa cadaaladda iyo samafalka wa iitaa'i lqurba iyo kuwa qaraabada u saaxiibkaa in wax la siiyo ayuu amraya wa qowluhu iyo hadalkiisu allah uu yidhi baa u daliila wa'mur bilmacruufi amar waxa wanaagsan waa xikaayatan can luqmaana wa qowluhu iyo hadalkiisu allah uu yidhi ayaa u daliila wa'mur bilcurfi waxa wanaagsan amar wa min haadihi alashyaai ashyaadan tan ah waxaa ka mid ahaaday alma'muuri bihaa ee la amray maa huwa manduubun mid sunna aba ah ka mid ah wa minha waxaa kaloo adilada ka mid ah ana alamra istidcaa'un wa talabun amarku waa doonis yacnii wax la doonaayo oo la dalbaayo waalmanduubu mustadcan wa matluubun manduubkuna waa mid markaa la doonaayo waa mid la doonaayo oo markaa la dalbaayo waa isku macnay mustadcan iyo matluub fayakuunu wuxuu noqonayaa ma'muuran bihi mid la amray buu noqonaya manduubka ama sunnuhu ma yahay ma'muuru bihi mise ma'muuru bihi ma aha khilaaf baa ku jira bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen manduubku ma'muuru bihi ma aha inaan manduubku ma'muuru bihi ahayna waxa u daliila lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ummaddayda dhibisaan dhibo nicisaan nacaya haddaynay jiri lahayn waxaan amri lahaa cadaygaan amri lahaa salaad kasta agteeda marka cadaygii inaanu ma'muuru bihi ahayn ayaa xadiidku ku tusinaya bay yidhaahdeen ta kale waciid baa soo arooray amarka haddii la khilaafo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi sunnaha haddii la khilaafo wahsi loo khilaafana dee waciid ka iman maayo laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen manduubku waa ma'muuru bihi weey waa mid laysamray inuu ma'muuru bihi yahay waxaa u daliila ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaani waiitaai di lqurba cadaaladdii inay waajib tahay garanay laakiin ixsaankoo samafalka ah iyo qaraabada in wax la siiyo ah yacni wada waajib ma aha ixsaankii iyo samafalkii mid sunna a baa ka mid ah mid waajibina waa ka mid qaraabada in wax la siiyana qayb waajiba iyo qayb sunna a ah mid walba waa leedahay markaa maadaamay sidaas tahay tacmiimka la cammimay oo ixsaankii la amray kii sunnahahana waa soo gudagelaya qaraabada in wax la siiyo amarka la amrayna yacnii siintii qaraabada la siinaayey ee sunnada ahaydna waa soo gudagelaysa halkaa waxaa ka dhalanaysaa inuu manduubku ma'muuru bihi yahay baa ka soo baxaysa aayaadka kalena waa saasi leh oo macruufkii waa wixii shareecadu yacni markaa ay oggolayd ee shareecada markaa lagu sharciyey markaa macruufkii waajibkii iyo sunnihii mid waliba waa macruuf marka sunnihii amar inuu gelaayo la amri karo ayaa laga qaadanaya wamur bilmacruufi macruufka amar marka adiladaa waxaa laga deliishanayaa inuu manduubku ma'muuru bihi yahay waxaa kaloo la deliishanayaa tacliil shay aan nas ahayn ijmaacna ahayn yacni qiyaasna aan ahayn marka waxa weeye la deliishado waxaa la yidhahdaa baa la weliba qiyaaska waa la gudagelin karaa tacliilka marka amarku luqa ahaan waa dalab wax la dalbaayo ziyaadadii tacriifka iyo dheeraadkii kalee ku sugnaa wuu ka tegey magicii jinsigay soo qaateen amarku maadaamuu dalab yahay manduubkiina mid la dalbaayo uu yahay mamuru bihi inuu noqonayaa waa ka dhalanaysa tacliilkaana waa cuskadeeno waa deliishadeen tacaaliisha wax la tacliiliyo aad bay culammadu u deliishadaan markii haddaba markaa adiladaa loo deliishaday maxaa lagaga jawaabaya adilada kale ee mukhaalifku deliishaday waxaa lagaga jawaabayaa la amartuhum bisiwaaki waxaa looga jeedaa amra iijaabin oo amarkiibaa wuxuu u qaybsamaa amra iijaabin iyo amra istixbaabin buu u qaybsamaa amra iijaab baa loo jeeda laba aayaddana waa saasi laeg amra iijaab baa iyadana loo jeeda almaxduuru almaxduuru luqatan almamnuucu almaxduuru ka la xaaraantinimeeyey yacni luqada gudaheeda almamnuucu ka la diiday weey ee la manciyey waisطilaaxan sida heshiiska lagu yahayna maa yuhaabu taarikuhu imtisaalan wayastaxiqu faaciluhu alciqaaba maxduur waxa la yidhaahdaa maa yusaabu ka la ajar siiyoo la sawaabiyo taarikuuka ka tegey imtisaalan ay limtisaalin yani markaa fulin yani fulin uu fulinaayo yani nahyigaas ku dhaqankiisii uu fulinaayo daraaddeed oo sidaa sharcigu uu yani ka dalbay la imanaayo oo uu ka tegaayo niyo ilaahay dartiiiyo imtisaalku taasuu ku dhacayaa oo sharci ku dhaqan uu uga jeedo sharciga inuu raaco rabbina ugu dhowaado kii sidaa uga tegey ayaa la sawaabinaya la ajar wayastaxiqu uu mutaysanayo maa yusaabu taariku imtisaala kii la sawaabiyo la ajar la yidhahdaa taarikuu kaka tegey imtisaalan ay limtisaal imtisaal daraaddii uga tegey amarka sharciga uu qaadanayo ku dhaqmayo rabbina ugu dhowaanayo oo waxaan laga reebay ayuu ka reebtoomayaa ka dheeraanaya liajli illah baanu uga dheeraanaya wayastaxiqu uu mutaysanayo faaciluhu ka sameeyaana ka la yimaadaa loo jeedaa walow odhaahba ha noqdo ama waxa weeye markaa qalbiga wax ka dhacaya ha noqdo alciqaaba ciqaab uu mutaysanayo ka zinaa wasariqati waa sida zinadoo kale weeye wasariqati sida tuugadoo kale weeye xaaraantu wa shurbilkhamri khamriga in la caboo kale weeye xaaraantu wadukhaani yani sigaarka in la caboo kale weeye xaaraantu ay wa shurbi dukhaan baa loo jeeda khamrigay ku cadfanta wa xalqi lixa gadharhka in la xiiroo kale weeye shayga xaaraantii wa naxwu daalika iyo ashyaada kuwaa la midka ah wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa kii maxduurkee la xaaraantinimeeyey muxaraman muxaram waa lagu magacaabaa wa macsiyatan macsina waa lagu magacaabaa wa denban dembina waa lagu magacaabaa wa xijran xijrina waa lagu magacaabaa xijri waxaa loogu magacaabay manciga la manciyey oo la diiday baa loogu magacaabay xijri sayi'ana waa lagu magacaabaa faaxisho waa lagu magacaabaa khatii'a waa lagu magacaabaa xaraam waa lagu magacaabaa masjuuru anhu waa lagu magacaabaa asmaada dhamaantood waxay ku wada dhacaysaa yani markaa maxduurkii ama muxaramkii bay ku dhacaysa waxay mashaayikhdu sheegayaan maxduur waa kii la manciyey macnahaasi waa macnaha lugawiga ah saas aawadeed xeradoo kale waxaa la yidhaahdaa yani xadiira ayaa la yidhahdaa ya ka hashiimi almuxtadir waa tii ku aroortay aayadda suurat lqamar marka alxadiira waxaa la yidhaahdaa xerada xoolaha la geliyo maxaa xerada xadiiro loogu magacaabay ilaa xadiira macnaheedu waa maxduura ya yani waxay noqonaysaa waa mid wax lagu mancinayo ama waa faacilo yani ama waa yani faciilo faacilo looga jeedo waa xaadiro yani waxay ka mancinaysaa in bahal u dhaco ama iyagu ay dareeraan bay ka mancinaysaa u diidaysa marka xadrigu waa manciga كل dalika kana sayi'uhu عند rabbika maxduura ay mamnuuca ama muxarama isilaaxaanna waxaa la yidhaahdaa waa did lwaajib waajibkuu ku liddi yahay did lwaajib marka la leeyahayna macnaha lugawiga abaa loo jeeda ee isilaaxa mandiqiga oo qolyaha manaatiqadu did iyo naqiid bay kala farqiyaan oo yidhaahdaan annaqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan naqiidaanku mana kulmaan yani mana wada maqnaadaan ee labada mid unbaa joogaya didaankuna waxay yidhaahdaan addidaani yani waxa labada shay ee didaanka ahi laa yajtamicaani wa yacni ma kulmaan laakiin waa irtifaacayaanoo waa wada maqnaanayaan almuhim maxduur waa did lwaajib waajibka lidkiisii weeyi oo waajib iyo maxduur ma kulmi karaan laakiin way wada maqnaan karaanoo yacni waa noqon karaa shaygu inaanu waajibna ahayn maxduurna aanu ahayn ee ama mubaax yahay ama manduub yahay ama karaahiye yahay wasilaaxan maa yusaabu taarikuhu imtiaalan waa kii la ajar siiyo kaka tegay oo imtisaal daraaddii uga tegey haddii niyo ilaahay dartiioo sharciga uu ku dhaqmaayo aanu uga tegin ee shaygii xaaraantaa ka tegay oo iska daayey ajar heli maayo waayo niyadii baa la waayey inama alacmaalu binniyaat laakiin dembigii waa ka badbaadayaa hadduu ka tegey daayey sida khaatirkiisaba haddayna ku soo dhicin inuu sameeyo laakiin hadduu is yidhi oo isku dayey oo niyeeyey oo awoodi kari waayey markaa waa dembaabay ida twaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi الnaar marka kaasi niyadiibuu isagu la yimi oo xaaraantii waa niyeeyey waana isku dayey laakiin waa keri kari waay marka wuxuu noqday asim marka haddii aanu intuu isku dayey cajsi iyo eh, awoodi waa aanu uga tegin ee sidiisaba uu iska daayey oo khaatirkiisaba kuma soo dhicin ama wuxuu yidhi war waxaa xunaa samaynayna iska daa mura'adiisi iyo sharaftiisuu isleeyahay ilaasho laakiin sharci raac uu sharciga ku dhaqmayo ugama tegin sawaab iyo ajar ku heli maayo dembina looga qori maayo laa calayhi walaa lahu laakiin imtisaal daraaddii markuu uga tago xaaraantii markaasaa laga ajar siinaya wuxuuna mutaysanayaa ka sameeyey ciqaab buu mutaysanaya xukunkii baa lagu tacriifiyey marka loo tacriifiyo daata ahaantiisa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo maxduur waxaa la yidhaahdaa maa nahaa canhu sharcu ama maa طalaba ashaaricu tarkahu talaban jaaziman kuu shaaricu markaa doonay tegista laga tegaayo doonis jaazimoo qaaطica ayuu doonay yani waajibkii buu ka hor jeeda xaaraantii waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa yani xaaraan qaطci ah iyo mid danni ah ayaa loo qaybiya ashyaada qaarkood baa marka dee la eego istimbaatan lagu markaa xaaraantinimaynaya ee nasan aan taxriimka u soo aroorin ashyaada qaarkoodna naskaaba caddeeyey oo tasriixiyey inay xaaraan tahay oo zinada iyo sariqada iyo khamriga in la cabbe iyo ashyaada noocaasi waa xaaraan qaciya ama sigaarka in la cabo xaaraan inay tahay istimbaad baa lagu helo dee qawaacidda caamka iyo adilada guud baa laga deliishaday iyo shareecadu waxay dhowrto oo dee dhibtiisiibaa ka badan dheeftiis sigaarka cabitaankiisa dhibtiisaa ka badan dheeftiis nin shiikhoo dhakhtarna ahaa baa kitaab ka qoray markaa sigaarka kitaabkaa wuxuu u bixiyey masaa'ib dukhaan sigaarku musiibooyinkuu leeyahay dabeedna wuxuu ka warramay xanuunno fara badan in laga qaado sagaal iyo sagaashan xanuun buu tiriyey markaasuu mid mid u sheegay oo u yidhi sagaal iyo sagaashankaa xanuun waxaa laga qaadaa sigaarkaa laga qaadaa marka dhibtiisu waa badan tahayoo yani dararkiisu aad yo aad buu u badan yahy maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam waxay tahay wixii dhibtiisu dheeftiisa ka batay shareecada xaaraan buu ku yahay garhka in la xiraana waa xaaraan waayo nebigu wuu amray garhka in la sii mar hadduu amray amarkaa wax waajibnimo ka leexinaya haddaan lahayn waajib buu faa'iidaynaya waajibkii in laga tagaana waa xaaraan waxyaalo kale oo u daliilina waa jiraan sida waxa weeye markaa gaalada khilaafa xadiiskii sheegaayey oo garhka sii daaya yani markaa sheegayey tashabuhii dumarka lagaga fogaanaya oo xiirista la xiiraayo nooc tashabuha ku jira takyiir likhalqi illah baa ku jira wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah marka xaaraantu ma ahoo keliya waxa qaciga ah ee daliil qaciya loo hayo inay xaaraan tahay keliya kuma gaaraha xaaraamihii waa maraatib oo waa derajooyin haddii lagu yidhahdo xaaraan keebaa ugu xaaraannimo badan waxaad odhanaysaa gaalnimada ha odhanayn haddii lagu yidhahdo gaalnimadu ma xaaraanba xaaraan maahae waa gaalnimo ha odhan waxaad tidhahdaa waa xaaraan laakiin waa acdamu muxaram shay ilaahay xaaraantinimeye waa shayga ugu weyndheh laakiin haddii la yidhaahdo xaaraan maahe waa gaalnimo waa khala saad ugu diiddaa xaaraan inay tahay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya ayu denbi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan marka xaaraantii waxaa ka mida ah gaalnima ka mid a ah. kabaa'ir baa ka mid ah sakaa'ir baa ka mid ah. intaba xaaraan bay soo guda gelaysa almakruuh almakruuhu luatan ضid اlmaxbuub makruuhu luqada gudaheeda waa ka la jecel yahay lidkiisa waa mid la karaahiyeystay qaala allahu tacaala allah wuxuu yihi walaakina allaha xababa ilaykum ha yeeshe ilaahay baa idin jeclaysiiyey iimaanka wazayanahu qurxiyey iimaanka fii quluubikum qalbiyadiinna gudahoodu ku qurxiyey wa karaha ilaykum wuxuu idin necbaysiiyey alkufra gaalnimadiiyo walfusuuqa faasiqnimadiiyo walcisyaana khilaafka markaysa markaa yani sharciga la khilaafo oo cisyaanka ah wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna huwa maa yaqtadi hawaaba waa wixii keensada ajarsiin calaa tarkihii tegista laga tegaayo ajarsiin ay keensanayso waxaa malaa fiicnayd calaada in laga tago maa yaqtadii hawaaba tarkuhu imtiaalan saa la iska yidhahdo tegista laga tegayaa waxay keensanayso hawaab iyo ajarsiin imtiaalan yani markaa fulin sharciga la fulinayo lagu dhaqmayo daraaddeed looga tago oo liajli illaah looga tegayo laalciqaaba calaa ficlihi yani ciqaab aanu keensanayn laysku ciqaabayo ficilkiisa aynay dalbayn ciqaab laysku ciqaabayo ficilkiisa ka taqdiimi rijlilyusraa waa sida addinka bidix in la hormariyo cinda dukhuuli lmasjidi marka masjidka la soo gelaayo agteeda walyumnaa midigta in la hormariyo cinda alkhuruuji minhu marka laga baxaayo waa karaahiyo sunnaha waxa muqaabilka u ah ee si toosa didka ugu ah ama lidka ugu ahi waxay noqonayaan makruuha marka sunnadii in laga tagaa waa makruuh shaygii nahyiga ahaayee la reebay ee nahyigu daliil loo helay inaanu xaaraan faa'iidaynaynna waa makruuh isaguna waa karaahiyo waa nahyu tanziih ah marka waxaa isku macno ah makruuh iyo khilaafulawlaa iyo nahyi tanziiha yani waa isku macne halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk